ma oo toddobaad waxaa la yidhaahdaa ama lagu magacaabaa jamcu lmuftariqi watalfiiq ayaa la yidhahda jamcu lmuftariqi watalfiiqi waxa kala tagsan riwaaya ahaan u kala tagsan oo laysu geeyo hal meel lagu soo aruuriyo wahay eh, shayga muftariqa ururintiisa iyo waxa talfiiqa xagga xagga wax laga soo gurbiyo ururintiisa see laysugu soo ururinaa marka ayb idaa kaana alxadiidu xadiidku haddii uu yahay cindahu isaga agtiisa can itnayni laba xaggooda laba sheekh xaggooda ka warinaya aw aksara ama ka badan waitafaqaa labadaa sheekhna ay isku waafaqeen cala almacnaa macnaha duuna lafdi lafdiga aanay isku waafaqin falahu jamcuhumaa falahu raawida ka warinaya wuxuu leeyahay jamcuhumaa labada sheekh inuu ururiyo fil isnaadi inuu ku ururiyo uma yasuuqu lxadiida xadiidkiibau kaxaynayaa calaa lafdi axadihimaa midkood lafdigiisu ku kaxaynayaa laakiin waa caddaynaya fayaquulu wuxuu dhahayaa akhbaranaa fulaanu wafulaan wallafdu lifulaan abaranaa fulaanu wafulaan wallafdu lifulaan buu dhahay aw amase wahaadaa lafdu fulaanin buu dhahaya akhbaranaa fulaanu wafulaanu wahaada lafdu fulaanin buu dhahaya ayb qaala waxau yidhi ow qaalaa ama waxay dheheen buu dhahay ahbaranaa fulanu wanaxwahu min alcibaaraat iyo wixii lamida cibaaraat walimuslimin muslim waxaa usugnaaday uu leeyahay fii saxiixihi saxiixiisa dhexdiisa cibaaratun cibaaro xasanatun aada u wanaagsan wanaagsan ka qowlihi xadahanaa abu bakrin wa abu saciidin kilaahumaa labadooda waa noo sheegeen can abi khaalidin iyagoo ka werinaya qaala abu bakrin xadahanaa abu khaalid can ilacmash fadaahiruhu daahirkiisu marka waxaa weeyaan ana lafda liabi bakrin lafdiga uu rabo inuu soo kaxeeyo abubakr bakr abi shayba inuu leeyahay muslim lama sheekhm abu bakr bn abi shayba waa abu saciidna abu saciidin alashaj labadoodaa noo sheegay ayaa ii warrameen buu leeyahay can abi khaalid qaala abu bakrin isagu wuxuu yidhi xadatanaa abu khaalid can ilacmash gooni buu abu u sheega maxay ku tusaya marka lafdiga uu kaxaynaya lafda abibakr bakr inuu yahay amaa lafdu abi saciid inuusan ku leexanin oo isaga aanu soo kaxaynin ayb muslimka aad ugu badan marka isaga alfaad ladaa kala soo ceeda iyo alfaadda iyo macaanida iyo la kala saaray isaga aad yani diqadaas aad bay ugu fara badnayd waxaa ku badnaa inuu xataa alfaadda adaha uu kala sheego xadahanaa abu cabdullahi bn abu saciid wa caliy bn xujrin qaala abu bakrin akbarana wa qaala alaakharaani xadasanaa aada u kala soocaa sababta keentayna de waxay ahayd muslim isagoo yani gurigiisa joogo oo yani naysaabuur fadhiyo ayuu kitaabkan qoray oo rixladiisa soo dhamaystay ayar buu marka u qortay abu daawuud asaga siba uga bedelan yahay oo maala wuxuu leeyahay xadaanaa musadadun wa abu tawba almacnaa saasuu badanaa dhaha almacnaa marka maxay tahay laba laba ixtimaal waa suurtagal musadad inuu lafdigiisa soo kaxeeyey ayb almacnaana uu ku ishaaraya macnaahumaa waaxidun macnahooda xadiidkooda macnihiisu mid waayo laakiin lafdiga inuu kan musadad mid ka hore ee uu magac magac sheegidda ku hormariyey inuu soo kaxaynayo lafdigiisa bacd ahli taxqiiqna waxay dhaheen sidaa maahane macnuhu waxaa weeyaan midkaa yani labadooduba markuu isku xijiyo uu yidhaahdo xadatanaa eh, musadadun waa abu tawba almacna markuu yidhaahdo macnuhu waa isku mid labadooda mid gooniya macnihiisa aan lafdigiis aan usoo kaxaynayana ma jiro saasuu ka wadaabay dheheen arrintaa waxaana kutusaa mararka qaar buu wuxuu yidhaahdaa xadaanaa musadadun وأبو توبة حدثنا مسدد وأبو توبة قال أي حدثنا مسدد وأbو tوبة qاalا qaalaada marka maxay sheegeen labadooduba inay wada dhaheen warka soo socdo marka midkoodna riwaayadiisa ma danaynayo lafdigiisa gaar uma sheegin way labadaa ixtimaal baa lagu sheegay abu daawud asag sidaasoo dhaha ayb rubama mararka qaarna itacaad wuxuu samaynaa inuu kala cadeeyo waa sameeya alimaamu lbukhaari laakiin isaga madhabkiisu waa maxay maba damba uma galaba taas kor unbuu xadiidka uga wadaa waana midda uu leeyahay wain kaana qad ciiba bihi lbukhaariyu aw gayruhu miduu dhihi doono saddexdaa marka sheekh saasay kala yeelaan muslim baa ugu taxriir badan abu daawuudku marka isaga waa cadeeyaa inkastoo ixtimaal uu ku jiro lafdiga uu soo kaxaynayo toos uma magac sheego muxtamal bukhaari isaga uma kala daleeray sababka keenayna waxaa la yihahdaa bukhaari fii asnaa'i rixlatihiibu kitaabka alifay reer marka riwaayo kala sooc iyo waxyaabaa isaga ma saa uma aanu sii danaynin <coughs> ayb marka sidaasuu leeyahay uu yidhi fain lam yakusa haddaanu gaar yeelin faqaala uu yidhaahdo akbaranaa fulaanun wa fulaanun wataqaarabaa fi lafdi lafdiga waa iskaga soo dhawaadeen qaalaa waxay yidhahdeen labadoodiiba xadahanaa fulaanun jaaza waa banaanta haddaan la kala cadaynin calaa jawaazi riwaayati bilmacnaa alaa qawli alaa qawli ljawaazi biriwaayati calaa qawli yani riwaaya bilmacnaa inay banaan tahay qowlka sheegaya calaa qowli jawaazi riwaayati bilmacnaa <clears throat> marka la qabto qowlkaasi waa banaan tahay lafdi haddii macnihii isku mid ay yihiin lafdi hadda la kala socsoco waajib maaha fain lam yaqul haddounan dhihin taqaarabaa haddaanu dhihin falaa ba'sa bihi wax dhiba iyadana male calaa tajwiizi riwaayati bilmacnaa yani haddii aan qabanno riwaaya bilmacnaa banaanaanshadeeda wain kaana haba ahaada kaasi qad ciiba bihi in lagu ceebeeyey albukhaariy oo ayruhu bukhaari ama keyrkiida iyagoo marka iyagoon yani dhihin wataqaarabaa iyo walafdu lifulaan iyo isagoon dhihin buu iska wadaa bukhaari ayb dad baa marka ku ceebeeyey ibn wahab iyo kale keyrkaa marka ibn wahab waa isagana lagu ceebeeyey walaa cayb calayhima ayuu sakhaawi yidhi litajwiizihima almacnaa riwaaya bilmacnaa bay baneeyaan dhib male marka waidaa samica min jamaacati musanafan ayb waidaa samica haddii uu maqlo min jamaacatin jamaaca hadduu ka dhegeysto musanafan kitaab faqaabala nuskhatahu nuskhadiisii markaa uu muqaabaleeyo biasli bacdihim faqaabala uu muqaabaleeyo nuskhatahu nuskhadiisa biasli bacdihim qaarkood asalkooda uu ku muqaabaleeyo uma rawaahu canhum dhammaantood marka xaggooda uu ka wariyo waqaala una yidhaahdo wallafdu lifulaanin uu yidhaahdo fayaxtamilu jawaazuhu waxaa suurtagala jawaaskiisu wa mancuhu mancintiisana waa ixtimaalaysaa halkaan marka wuxuu leeyahay masalan afar sheekh camaluu musanaf ka ka dhegeystay wax ka wariyey xadiis afartoodii marka laba ka mida waa muqaabaleeyey nusqadoodu asalkiibuu ku muqaabaleeyey labada kale laakiin ma muqaabalaysna isagii marka wuxuu soo kaxeeyey marka dhammaantood buu isku daray wuxuu yidhi xadathanii fulaanun wa fulaanun wa fulaanun wa fulaanun afartii buu sheegay wallafdu lifulaan buu yidhi lafdigana hebel baa iskale wallafdu lifulaan markuu leeyahy maxaa laga fahmaana macnuhu waa isku mid macaanidooda waa isku wada mid laakiin lafdiga hebel baa iskale waana kii uu nuskadiisu muqaabaleeyena fulaanka uu sheegay jawaaz banaanaanshadiisuna waa waa muxtamal inaan la banayninna waa muxtamal inaan la banaynin iyada wejigeedu waa maxayna wejka aan lagu banaynaynin waa maxayna wax aanu ogeyn oo uunan sixin ayuu u nisbaynayaa iyaga macnihiisu inay qabaan waqad laa yakunu dalika macnaha uu ka sheegaa inuunan jirin baa dhici karta oo haddii uu sixi lahaa wax badan ay meesha ka bixi lahaayeen mancigu marka meeshaas cuskana ayb jawaaskuna wuxuu cuskanayaa maadaama uu qaar muqaabaleeyey lafdiga uu sheegayna uu leeyahay waa shaksi kamida dadkii uu nusakhdooda muqaabanuskhadiisa uu ku muqaabaleeyey asalka iyadana markaa ixtimaal oo jawaas tusaayo ahaaminu masalada sideedaad laysa lahu uma ahan oo ma laha an yaziida inuu ziyaadiyo fii nasabi hayri shaykhihi masaladan waxaa layihaha iyadana aziyaadatu fii nasabi man fawqa shaykhihi aziyaadatu fii nasabi man fawqa shaykhihi sheekhaada nasabkiisa inaad ziyaadiso wax dhibaataa ma ah hadii aad tidhaahdid xadathanii fulaan sheekhaagi fulaan ibnu fulaan ibni fulaan ibni fulaan ibni fulaan alfulaaniyu intaa hadaad u abtiriso dhib ma laha amaa midda laga hadlayo waa min fawqa shaykhi sheekhaaga sheekhiisa ma u abtirin kartaa mase intii sheekhaaga uu riwaayada kugu sheegaa ku gaabsanaysaa intii sheekhaaga uu riwaayada kugu sheegay ayaa oo magaciisaad ka ayaad ku gaabsanaysaa haddii aad rabto inaad sheegto kelimatu yacni ama huwa dheh abu daawuuda masalan wuxuu leeyahay xadaanii musadadun qaala akbaranaa yaxyaa saasaa loogu sheegay abu daawuud marka marka uu rabo inuu yaxyahaas u abtiriyo yaxyahan waa fawqa shaykhihi sheekhiisii ma aha asaga sheekhiisi waa musadad yaxya bnu saciidin alqadaanna waa fawqa shaykhihi shaykhu shaykh u noqona riwaayada waxay ugu timid marka yaxyaa bis biduni isagoo mansuub aan ahayn oo loo nisbay lilcibd abu daawuud ama cidda ka hooseysa hadday rabto inay nisbayso yaxyaa iskama nisbay karto waxaa laga rabaa ina inuu yidhaahdo xadaanii musadadun musadadka isagoo soo rabuu ka yeeli karaa ilaa sheekhiisa qaala ahbaranaa yaxya wa huwa yaxya bnu saciidin alqaaan wa huwa bnu saciid alqaaan saasoo dha huwa ayuu gelina ama yacni uu leeyahay ibna saciidin alqataan inuu yacni iigeliyo diqadaas inuu la imaada laga rabo ayb isaga isagama abtirinayo man fawqa shaykhika saa rabta uguma abtirin kartid sheekhaaga waa u abtirin kartaa laakiin man fawqa shaykhika riwaayada raacaysa say kugu timi haddii aad rabto inaad wax cadaysana huwa ama yacni yaa isticmaalaysa marka kitaabadan markaad arkayso yacni ibna fulan iyo huwa bnu fulaan iyo macnaa ku jira wax oo mas'alo waaye maahane wax oo layska yidhi haw malaynayo laysa lahu uma aha an yaziida inuu ziyaadiyo fii nasabi hayri shaykhihi shaykhiisa waxaan ahayn nasabkooda aw sifatihi ama sifadiisa inuu ziyaadiyo ilaa an yumayizahu inuu soocayo ma ahno fayaquula markaa uu dhahayo huwa bnu fulaanin alfulaaniy aw amase yacnii wuxuu u jeedaa ibna fulaanin aw naxwahu fain dakara shaykhuhu shaykiisa hadduu sheego nasaba shaykhihi shaykhiisa nasabkiisa hadduu xuso fii awali xadiidin marka mas'alo kale waay xadiidka awalkiisa xadiidka hore yani xadiidka koowaad ayuu sheekaaga sheekhiisa nasabkiisa ku taxay oo ku sheegay uma iktasara waa gaabsaday fii baaqi axaadiisi alkitaabi kitaabka axaadiistiisa inta kale wuxuu ku gaabsaday cala ismihi bis ku gaabsaday ow bacdi nasabihi ama nasabkiisa qaar buu ku gaabsaday see la yeela faqad xaka alkhaiibu khadiibu lbaqdaadi wuxuu xikaayooday can akari alculamaa'i culimada badankood xaggooda uu ka xikaayooday jawaaza riwaayatihi tilka riwaayadaa inay bannaan tahay jawaaza riwaayatihi tilka alaxaadiisi axaadiistaas yani riwaayadooda bannaanaanshadeeda ayuu ka xikaayooday culimada badankood mafsuulatan iyagoo laga soocay can ilwali sanadka xadiidka hore laga soocay mustawfiyan isagoo weliba dhammaystiranaya nasaba shaykh shaykhii dhammaystiraya yani masaladani waxay tahay sheekhan masalan kitaab uu leeyahay kitaabka xadiidka ugu horeeyo ayuu sheekhiisa nasabkiisa ku caddeeyey si fiican ugu faahfaahiyey baaqil axaadiis laakiin ma soo celinin magaca keliyuu ku gaabsaday sheekhaas marka cidda ka hooseyso oo ardayga u ah haddii uu rabo marka yani man fawqa shaykhi shaykhihi <clears throat> haddii uu rabo inuu sheego marka xadiidkii horena maahan midka uu rabo inuu weriyo kuwa damba kuwa dambe ayuu werinayaa ma sheegi karaa marka ma u abtirin karaa dhinac marka laga fiiriyo xadiidkan saddexaad ama afaraad ama shanaad sanadkiisa magac unbaa kugu yaalla bis sheekaaga sheekhiisa magaciisa unbaa ku yaalla oo ninka sheekha adiga kuwa magac unbuu sheegay bis xadiidkan aad rabta inaad weriso marka la fiiriyo nuskada xadiidka ugu horeeya marka la fiiriyana abtiraa ku yaalla oo abtiriyo adiga marka adoo xadiidkan afaraad werinaayo abtirsiga ma keeni karta halkaan ayb khadiib ilbaqdaadi aktar culamaa wuxuu kasoo raray inay bannaan tahay iyadoo xadiidka horeba aan la xusin xataa wa can bacdihim qaarkoodna alwlaa sida haboon an yaquula inuu yidhaahdo yacni ibna fulaanin waaye wacan caliy bni lmadiniy wahayrihina yaquulu wuxuu dhahaya xadaanii shaykhii sheekhayga wuxuu ii sheegay ana fulana bna fulaanin xadaahu ayb insaasuu isagu dhihi jiray caliy bn lmadini iyo hayrkii anahu yaquulu wuxuu dhihi jiray xadaanii shaykhii ana fulana bna fulaanin xadaahu saasuu dhihi jiray khadiib lbaqdaadi wahakada ra'aytu abaa bakrin axmed bna caliy bni muxamed alasbahaniy naziil naysabur saasaan ku arkay naziil naysabur wacan bacdihim qaarkoodna waxaa laga sheegay inay ay leeyihiin ahbaranaa fulanu huwa bnu fulan huwa iyo yacnidu isku mid waa wastaxsanahu lkhaiibu khaiib waa wanaajiyatan wakulluhu kan dhammaantiis jaa-izun weeyaan mid bannaan wawlaahu sida ugu habboonna huwa bnu fulaanin ow yacni bna fulaan uma qowluhu uu yidhi ana fulaana bna fulaanin yadkuruhu bikamaalihi uu sheegayo min gayri faslin uma qowluhu uu leeyahay ana fulaana bna fulaanin yadkuruhu uu sheegayaa bikamaalihi uu ku sheegaya min gayri faslin kala soclaan ayb taana marka halkaas uga baxay oo sidaan isugu xigaan marka wa kulluhu jaa-izun wa awlaahu waxaa ugu haboon huwa bnu fulaan ow yacni ibna fulaanin ayb uma qawluhu ana fulana bna fulaan yaa ku xigo uma qawluhu baa ku xigo ana fulana bna fulaan inuu yahy saddexdaa saas uu kala horeyna huwa bnu fulaanta ugu fiican yacniidaa ku xigto uma qowluhu ana fulaana bna fulaan ama labadan huwa bnu fulaan iyo yacni bna fulaan waa isku mid waxaa martabada labaad haddaanu sidaa dhahaynin ana fulaana bna fulaan inuu iska yidhaahdo oo alla uu geliyo ayb yadkuruhu waa sheegaya markaa bikamaalihi wuu ku xusayaa min gayri faslin kala socola-aan ya وكله جائز وأولاه هو ابن فلان هيك بعد أو يعني ابن فلان سؤال صحيح يذكره ثم أن يذكره وحده بمنع سؤال يذكره بكماله ذو شيء من غير فصل التاسع كان تقالات مسألة هل كان مرفع كقليا أه qaalada sanadka dhexdiisa gasho lama qoro laakin waa la akriyaa qaala waxaa jirta sanadka yani aan lagu qorin laakiin la akriyo ayb masaladan marka bacdi ahlicilmiga horena kitaabay ku alifeen risaalo daxaawi inuu ahaa inu malayna abu jacfar adaxaawi ama waxaa ayb juz oo afar risaalo ka koobanoo cabdilfatax abuuqudda uu taxqiijiyey ayay ku jirtay ataasicu masalada sagaalaad jarat ilcaadatu caadada waxay ku dareersantay ay ku dureertay bixadfi qaala qaalada goynteeda wanaxwihi iyo waxay la mida bayna rijaali isnaadi isnaadka rijaashiisa laga jaro khatan xagga qoraalka wayanbagii lilqaari'ina waxaa u haboon qaariga an nutqu bihaa inuu ku dhawaaqo qaarigana waa ku dhawaaqayaa xadiis akri haddii lagu yihaa matalan kitaabka abu daawuudkaas xadiiska akrin ama muslim ama ayi kitaab maxaa awalan horta waxaad ka bilowdaa qaala ka bilowda musanifka sheeg ila haddaan aduu ka bilowda oo tiraadid xadatanaa musadadun musadad adig kuuma waramin waxaad sheegaysaba run maba ahan musadad adiga mana arag mana kuu waramin mota waa inaad tirahdid marka qaala abu daawuud raximah llah ama qaala albukhaariyu raximah llah qaala albukhaariyu raximah llah xadatanaa dadka qaar waxaa arkee xadatanaa bay ka bilaabayan ayb ko kaalada ku dhex jirta marka xaggey gele magaca iyo lafdiga addah dhexdoodi yay ku jirtaa mana qorna see loo aqrinaa marka qaala alimaamu abu daawuuda xadahanaa musadadun qaala xadahanaa yaxyaa saasoo aqri kitaabka laak waxaa ku taallo xadahanaa abu daawuud uu yidhi musadadun xadahanaa yaxyaa baa ku taallo qaaladaas male laak adigo akrinaysa qala alimaam abu dawud xadathana musadadu qala xadahanaa yaxya qaala akbaranaa sufyaan qaaladaa marka ma lama qorla waa la akriya waida kaana fiihi hadday dhexdiisa tahay kitaabka dhexdiisa quria calaa fulaanin quri'a calaa fulaanin hebel korkiisa waxaa lagu akriyey akhbaraka fulaanu hebel wuxuu kuu sheegay intiyaa socota quri'a calaa fulaanin akhbaraka fulaanun marka wax lagu dul akrinay maalig oo kalea lagu dul akrinay waxaa laleeyahy maalan waxaa laleeyahy maalan eh, quri'a calaa malikin maalik waxaa lagu dul akriyey ahbaraka fulaanu saas kale quri'a calaa fulaanin ahbaraka naaficun oo kale o amase quri'a calaa fulaanin xadahanaa fulaanu falyaqul ha yihaahdo alqaari qaariga ha yihaahdo fi lawali kan hore fi lawali hadda maxaa laga wadaan quria calaa fulaanin taharawa quria calaa fulaanin shayga labaadna muxuu noqonaa akhbarakadaa sida loo akrin lahaa maa labada misaal ma u kala noqonaysa quri'a calaa fulaaninka see la dhahaa akhbarakada dambena see la dhahaa falyaqul ilqaari'u qaariga ha yidhaahdo fil awali tan hore qiila lahu ha yidhaahdo laadi ma joogin markii lagu dul akrinayo maogtahay quri-adan sideeda yaa iskale waa soo marnayn quri-ada yaa iskale masalan ninkan sheekha haddaad adiga wax ku dul akriso qara'tu calayhi waa ku filan tahay sheekatu addaheeda ama qara'tu calayka aan akrihay adiga waa joogtay laakiin nin kalaa ku dul akriyay adiga markaad werinaysa maxaad dhihi kartaa quri'a calayhi wa ana asmac quri'a calayhi waxaa lagu dul akriyay wa ana asmac ninkii sidaa lahaa marka la rabo in laga wariyana mucaalada marka quri'a calayhi adiga maba jooginba marka ma ogid in lagu dul akriyo sida qofka uu dhahay falyaqul ilqaari'u fil awali ha yidhaahdo qiila lahu waxaa lagu yidhi ayb akhbaraka fulanu wafi thaaniina qaala xadahanaa fulan ay labada yani waxaan ujeedaa eh, hadday tahay labada misaal u kala noqone waidaa kaana fiihi quri'a calaa fulanin akhbaraka oo kaafulkhiaab uu ku jiro kaafulkhiaab haddii uu ku jiro waxaa la dhahayaa qiila lahu akhbaraka fulaanun barakada sideedaa loo soo dhigaya qiila lahu waxaa lagu yidhi isaga sadima joogin qiila lahu baa isticmaala waxaa lagu yidhi akhbaraka fulaanun hebelaa ku warramay matalan qiila limaalikin akhbaraka naaficun baa lagu yidhi haddii laakiin ay tahay quri'a calaa fulaanin xadaanaa fulaan saa u dhigan tahay xaggee la gelinaa marka xadahanaada ka sokay qaala in la geliyo waxaa lamid a ah akhbaranaa marba haddii kaaful khitaab aanu ku jirin akhbaranaa oo kale ay tahay qaala unbaa la gelinaa wa fi haani midda labaadna qaala xadahanaa fulaan quri'a calaa fulaanin waxaan ujeeda qiila yani qiila lahu quri'a calaa fulaanin qaala xadahanaa fulaan ama qiila lahu قال حدثنا فلان وإذا كان فيه قرئ على فلان نبن waxaa lagu kor akriyay أخبرka فulan أو amase quri'a عalى فulan xadaثna فulan falyqل القاaرئu في الأول ha yidhaahdo qiila lahu أخبرka فulan وفي الثانيina qاala xadaثna فulan ha yidhaahdo quri'a عalى فulan أنahu qaala xadaثna فulan xadaثnaada ka sokay qaala baa la gelina waidaa takarara lafdu qaala hadduu soo noqnoqdo mararka qaar lafdiga qaala soo noqnoqonayo ka qowlihi oo kale xadahanaa saalixun qaala qaala shacbiyu mararka qaar labada soo noqotaa ka qowlihi xadahanaa saalixun qaala saalix wuxuu yidhi qaala shacbiyu buu yidhi fainahum yaxdifuuna way jaraan axadahumaa labada qaala midkood khadan xagga qoraalka falyalfid ha ku dhawaaqa bihimaa labadoodaba alqaari'u qaariga ha ku dhawaaqo qaala xadaanaa saalixun qaala qaala shacbiyu haddaa aragta maalan xadaanaa saalixun qaala shacbiyu aada aragto ogow meesha inay qaalo ka maqan tahay qaaladii waxaa maqan saalix fainahum yaxdifuuna axadahumaa way jaraan xaan falyalfid bihima alqaari'u qaariga ha ku dhawaaqa labadoodaba walow taraka alqaari'u qaariga hadduu ka tago qaala fiiha walow taraka alqaari'u qaariga hadduu ka tago qaala qaalada hadduu ka tago fii hada kullihi kan dhammaantiis wixi aan soo marnay faqad akhda'a waa gafay wadaahiru sixatuhu sida daahirkaana riwaayadiisu samaaciisu waa ansaxayaa oo wax u dhilmi maysa laakiin waa gafay qaaladiina halkaasu ku sheegay wabilahi tawfiiq sal sal ala nabina